بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد موانع صرف الاسم تسعة casharkeenna toddobiyo kontonaad waxaan ka bilaabaynaa boga saddex boqol iyo sagaal iyo afartan iyo maalaayansarifka ama mawaanicu sarfi lismi ismiga waxyaabaha maalaayansarifka ka dhiga ee tanwiinta u diida sagaal qodob weeyi culimmada qaarna toban bay ka dhigeen oo xabad sagaalka ka mida ayay laba u kala jebiyeen baabun mawaanicu sarfil ismi ismiga sarfigiisa kuwa manciyayaa tiscatun waa sagaal ereyga sarfiga a ah, tanwiin baa loo yaqaanaa ismiga in la tanwiiniyo waxyaabaha diidaya ayaa sagaala yajmacuhaa waxa sagaalkaba jamcinaya gabayaaga gabaygan ku tiriyey wasnulmurakabi uusma cuujmatun tacriifuhaa cadlun wa wasfuljamci zidta'niitha wuxuu leeyahay gabayaagu wasnulmurakabi murakab wasankiisii cujmatun iyo cajamigii tacriifuhaa iyo tacriifkeegii cadlun iyo cadligii wa wasfuljamci iyo jamaca wasfigiisii zid ziyaadi ta'niifan ta'niif iyo dhedigayn erayga wasan ihi wasnulficil buu ka hadlayaa waa cilo ereyga murakabihina tarkiib buu ka hadlayaa waa cilo labaad ereyga cujmaihi waa cajamigii waa cillo saddexaad ereyga tacriifihi calamiyu ka hadlayaa waa cilo afraad ereyga cadliihi waa cillo shanaad ereyga wasfiihi waa cillo lixaad ereyga aljamci waa siiqatu muntaha aljamuuc waa cillo toddobaad ereyga zid'ihi waa ziyaadatu alif wa nuun waa cillo siddeedaad ereyga ta'niisanihi waa cillo sagaalaad sagaalkaa cilladood ayaa haddii laba ka mida ismiga laga helo ismigu uu maalaa yansarif noqon culima haddaba waxaa la yidhaahdaa ismiga labaa loo qaybiyaa inuu munsarif yahay mid tanwiinta qaad ismiga labaa loo qaybiyaa inuu mucrab yahay iyo inuu mebni yahay mucrab waa mid la icraabayo iyo mebniyun mid la binaynayo mebniga xaraf buu shabbahayey halkaa inagaga tuur isaga kama hadlaynee mucrabkii xarafka aan shabbihin ayaa laba inoogu qaybsamaya inuu yahay mucrabkani mid ficil shabbahay oo maa laa yansarifa waa kan hadda aynu ka hadlayno iyo inuu yahay midan ficil shabihin oo munsarif ah isna waa ismigii munsarifkaayo kama hadlayno maa laa yansarifku haddaba ama casharkeennan maantu wuxuu ka hadlayaa ismiga ficilka shabbaha ismi ficil shabahay buu ka hadlayaa oo talow ficilka xagguu ka shabbahayaa waxaynu ognahay ficil kasta in laga helayo laba ciladood oo labaduba faraca oo midi ay lafdiga u noqon midina ay macnaha u noqon waa laba cillo labaduba waa farac midi lafdigay u noqon midna macnahay u noqon kol haddii ismiga laba cilladoodoo kuwaa ficilkoo kale a laga helo wuxuu noqonayaa maalaayansarif oo ficilka labada cillo ee faraca ah ee ku jiraa waxa weeye ishtiqaaqa iyo ixtiyaajada ishtiqaaqa iyo ixtiyaajyadu mid kastaaba waa laba cillo labada cillaba waa farac mid lafdigay ku noqonayo ishtiqaaqu lafdiga ficilka ayuu ku dhacaa midna macnaha ayay u noqoni oo ixtiyaajyadu waa baahi baahiyo macnaha ficilka ayaa baahan oo faacil ayuu u baahan yahay sameeya haddaba sagaalkaa qodob laba ka midihii ismiga keli keli bay ayay sarif uga dhigaan sidii camriidiga aan ku soo maraynay fa alifu taaniifi aknad waxdahaa wasiiqat اljamci aladii qad intahaa alifu taaniifku keligeed bay maalaayansarif ka dhigtaa alifu taaniif siiqatu muntahaaljumuucna keligeed bay maalaayansarif ka dhigtaa sagaalkii labadaa markaan ka tuurno waxaa soo hadhaya siddeed oo toddobaa soo hadhaya siday siddeed u soo hadhi ta'niiska oo qodobka sagaalaad ee beytka u dambeeya ah ta'niifkaa laba loo kala jebinayaa alifu ta'niif iyo ta'niisun bimaa cadda alif marka xabaddaa sagaalaad ay laba noqoto cilalkii sagaalka ahaa toban bay isku bedeli tobankaa labaa haddaba keligood ereyga maalaayansarif ka dhiga waa siiqatu muntaha aljumuuc iyo alifu ta'niif siddeedda soo hadhay waxa lagama maarmaana ereygu markuu maalaayansarif noqonayo laba ka mid ahi inay ku kulmaan laba ka mida waa inay laba cillo oo sideeddaa ka mid ay kulmaan kow tacriifka oo calamiyo looga jeedo iyo wasfiga labadaa cillo iyagoo sideedda ka tirsan ma kulmaan waayo macnahay u wada noqdaan waxaana la rabay cillo macnaha u noqota iyo tu lafdiga u noqota laba macnaha u noqda lama rabo laba lafdiga u noqdana lama rabo haddaba eh, eh, tacriifka oo calamiyo looga jeedo iyo wasfiyada labadaa cillo macnahay ku dhacaan ereyga kuma kulmaan haddaba lixda soo hadhay labadaa markaan ka saara siddeeddii soo hadhay lixda soo hadhayna ma kulmaan waayo macnaha iyo lafdiga iyaguna ku dhacaan lixduba lafdigay ku dhacaan waxay ka dhigan tahay tacriifkaa oo calamiye loo jeedo ayaa lixdaa kolba midi ay la kulmaysaa oo waxaad arkaysaa tacriif maca wasni اlficil tacriif maca almurakab tacriif maca alcujma tacriif maca alcadli eegsaa tacriif maca ziyaadaة اlalif wa nuun tacriifku lixdaba uu la kulmi sifaduna waxay la kulmi ka u hore saddex sifo iyo maca wasnilficila iyo sifo oo maca cadliya iyo sifo oo maca ziyaadati alif wa nuun ah mawaanicu mawaanicu sarfilismi ismiga sarfintiisa kuwa manciyayaa tiscatun waa sagaal yajmacuhaa waxa kulmin sagaalkaba gabaygan soo socda qowlu shaaciri miyuu yidhi yajmacuhaa waxa kulminaya qowluhu ama qowlu shaacir baa halkaa ku jiray ciduu u qorayaa ma jiro soo maha qowluhuba iyo qowlu shaacir toona ama qowli cidnaba uma qorin miyaa faacilka yajmacuhaa waxa weeye waa qowlu shaacir yajmacuhaa waxa kulminaya qowlu shaaciri gabayaaga qowlkiisa wasnu lmurakabi cuujmatun tacriifuhaa عdل ووصف الجaمع التأنيiث وزن المركب مركب wزنkii weeye عujمة iyo cajمi weeye تaعرiiفuhaa iyo تaعriifkeegii weeye تaعriifkaa calamiya looga jeedaa waayo haddaan damiirka eegno ama ismu ishaaraha aan eegno ama ismiga mawsuul aan eegno saddexdaa qodob haddaan eegno waa mebniyo maalaayansarifku mucrabku u gaar yahay mebni lagama hadlayo damiir haddaba meesha ma soo geli karo ismu ishaare ma soo geli karo ismi mawsuulna ma soo geli karo macaariftii yaa soo hadhay markaa saddex baa inoo soo hadhay calamiyo iyo mudaaf ilaa macrifa iyo muxallan bial muxallan bial asha iyo iyo idaafaduna kamaalaayansarifka ahbaa markay galaan ay daciifiyaanoo kasre lagu jaraaba sidii walaa tubaashiruuhunna waantum caakifuuna fi lmasaajid asha iyo idaafada yaa soo hadhay macaariftii calam qura ayaa soo hadhay tacriifkan calam baa looga jeedaa oo ka cashirka inan quseeyaa waa caalamiyo cadlun cadli weeye wa wasfuljamci jamaca wasfigiisii weeye zid ziyaadi ta'niisan ta'niis iyo dhadigayn ka axmedo oo kaleba wey axmed ereygaa axmed ah laba cillo oo ku dhacay dartood buu maalaayansarif la yahay axmed labada cillo ee maalaayansarifka ka dhigay maxay kale yihiin waa calamiyo iyo iyo wasnulficil wa axmar oo kale weeye axmar axmar maalaa yansarif buu noqday laba ciloo ku dhacay aawadood labada cilo waa maxay wasfiyo iyo wasnulficil waxay ka dhigan tahay wasankaa u horreeya gabayga calamkuna wuu la kulmaa sifaduna way la kulantaa waa wasankii axmed iyo axmar baynu odhan wa baclabaka oo kale weeye baclabaka wa ibraahiim oo kale weeye ibraahiim wa cumaro oo kale weeye cumar saddexdaa labada hore baclabaka iyo ibraahiim calamka oo qudhaa la kulmee sifadu lama kulanto baclabaka waxay ka socotaa waa ismi maa laa yansarifa laba cillo ayaa ku dhacay labada cillona waxay kala yihiin calamiyo iyo tarkiib ibraahiimna waa ismi maa laa yansarifa laba cillo ayaa ku dhacay labada cillana waa calamiyo iyo cujma haddaba tarkiibka iyo cujmadu calamka uunbay raacaane sifada ma raacaan wa cumaro oo kale weeye lafdiga cumaro a cumar cumarkani waa calam iyo cadli wada socda waa cadliga taqdiiriga la yidhaah oo cumarka caamir baa laga keenay caamir caamir baa cumar loogu dhawaaqay haddaba cumar waa maalaayansarif sababtuna waa calamnimada iyo iyo cadlinimada weeye cadligani wuu la wehelinayaa sifadu calamka way la wehelin wa ukhara ayuu sheekhu yidhi ereyga ukhara'a ukhar waa maa laa yansarif waxaana sababtu ay tahay waa cadli alukhar laga soo cadliyey iyo sifo labadaa cillo ayaa ku wada dhacay wa uxaadda oo kaleba weeyi uxaadda uxaadda waa kowkow maa laa yansarif weeyaanoo laba cilaa ku dhacay labada cillo ee uxaaddo ku dhacay waxa weeye sifanimada iyo cadliga oo waaxid waaxid baa laga soo cadliyey wa mawxad weeye waa kowkow iyaduna mawxadka waxaa laga keenay waa calaa sifo iyo mawxad waa sifo iyo cadli waaxid waaxid laga keenay ilal arbacati ilaa afarta inta laga gaadhayo hulaae iyo hunaa'a iyo mathnaa hulaae iyo methlet rubaaca iyo marbac wa masaajidda oo kaleba weeyi masaajidda ereyga masaajidda waa jamicii la odhan jiray siiqatu muntaha aljumuuc waa kii shanta xaraf ka koobnaa ee ka barhtankuna uu alifka ahaa labada alifka ka horreeyaa fadxay ka alifka ka dambeeyaana ka surusitaa masaajidda wa oo kale weeye ereyga danaaniiro ah danaaniira markaynu soo qaadanno waa jamcu diinaar jamcu diinaar baa danaaniir la yidhaahdaa haddaba danaaniirtaasi waa siiqatu muntaha aljumuuc oo cillo qura ayaa maalaayansarif ka dhigaysa cilladaasina waxa weeye siiqatu muntaha aljumuuc siiqadana ah siiqo aan mar dambe la jamcin karaynin ama luqa alcarabiya laga waayey mufrad la wasana ayaa laga waayey oo wasankaa ku yimaadda wasalmaan oo kale weeye salmaan waxaa weeye ziyaadatu alif wa nuun oo oo maca calamiye ah salmaan waa maa laa yansarif calamna weeye alif iyo nuunna waa lagu ziyaadiyey wa sakraan oo kale weeye sakraankii eh, sakraansanaa ee sikhraanka ahaa sakraan haddaba sakraan waa maa laa yansarif waa wasfiyo iyo ziyaadatu alif wa nuun halkaa waxaa ku dhammaaday saddexdii qaybood ee sifadu ay la kulmaysay waa axmarka koowaad waa ukhar iyo uxaadde iyo mawxadka labaad ka saddexaadna waa sakraan saddexdaasay sifadu la kulantaa saddexdaba calamku wuu wehelinayaa oo calamku uu la kulmayaa laakiin calamku shan buu lix buu la kulmaaye lixdiisii shan baynu maraynaa ta'niifkii unbaa inoo dhiman wa faatimata oo kale weeye faatima wa dalxata oo kale weeye wa zaynaba oo kale weeye wa salmaa iyo wasaxraa oo saxraa'a oo kale weeye shantaa tusaale ta'niiskay ka socdaan faadimata waa ta'niisoo laba dhinac bay dhedi ka tahay lafdiga iyo xaqiiqada ama lafdiga iyo macnaha labadaba faadimo dhadig bay ka tahay haddaba waa dhedigii iyo calam wada socda maa laa yansarif buu noqonayaa wadalxata oo kale wey ninka dalxa la yidhaah dalxa waa maalaayansarif oo calamnimo iyo ta'niis baa ku wada jira sababtuna hal dhinac buu dhadi ka yahay weeyo lafdiga uuna macnaha waa nin laakiin lafdigii baa ta qaatay wa zaynabo oo kale wey zaynab zaynab waa maalaayansarif sababtuna laba cillo ayaynu ka haynaa waa calamiyo iyo ta'niis ta'niisinteeduna waa dhinac qura oo xagga macnaha ah lafdigii baan ta'sidanin zaynab marka la yidhaah wa salmaa oo kale wey salmaa salmaa waa maalaa yansarif maaniceeguna waa alifu taaniis almaqsuura alifu taaniis almaqsuura ayaa salmaa ku dhacay cilladaasoo keliya ayaa maalaa yansarif ka dhigaysa wa saxraa'a oo kale weeye saxraa'a waa maalaa yansarifoo isna cilla waaxidda ayaa ku dhacday cilladaasi waa alifu taaniisi اlmamduuda fa alifu taaniisi alifu taaniiska iyo waljamcu jamaca alladii jamaca oo laa nadiira wax lamidihi lahu isaga uuna u ahayn fi laaxaadi mufradaadka uuna ugu ahayn kullun mid kaste oo minhumaa labadaa ka tirsani yasta'hiru wuxuu la goonin noqon bilmanci mancinta ayuu la goonin noqon oo maa yansarif bay ereyga ka dhigayaan walbawaaqii kuwa baaqiga ah ee soo hadhay waa sideedda soo hadhaye laabudda waxaa lagama maarmaana min mujaamacati kulli cilla cillo kastiba inay la kulanto oo minhunna iyaga ka tirsan lisifati sifada saddex baa la kulma awilcalamiyati ama calamnimada lixda kaleba way la kulmayaan kolkaa caalamiyadu saddex bay gaaru leedahay waa tarkiibka iyo cujmada iyo taaniiska watatacayanu waxay u cayinoobaysaa alcalamiyatu calamiyadu maca tarkiibi tarkiibka miciisa haddii murakab maa laa yansarifa la sheego calamun baa wehelinaya sifa ma weheliso iyo wa ta'niisi ta'niiska haddii dhadig maa laa la sheego calam unbaa weheliye sifa ma wehelinayso walcujmati iyo cujmada cajaminimada haddaad magac cajamiyo maa laa aad aragto cilada labaad waxay noqonaysaa calamiyo laakiin wasfiye ma aha saddexdaa ayuu calamku la gooni yahay tarkiibka iyo ta'niiska iyo cujmada wa shardulcujmati cujmada oo inuuna ereygu carabi ahayn waxaa loo shardiyaa calamiyatu inuu calam yahay fi lcajamiyati cajamiga inuu calam ku yahay wa ziyaadatun iyo inuu ka ziyaadsan yahay cala halaaثati saddexda inuu ka ziyaadsan yahay waxaa lagu leeyahay magacu markuu calamiyo iyo cujmo maalaayansarif looga dhigayo cujmada waxaa la shardiyaa laba arrimood afkii cajamiga inta una carabiga laga dhigin waa inuu afkaa cajamiga calam ku ahaan jiray waa inuu saddex xarafna ka badan yahay labadaa qodob baa la shardiyaa wa sifati sifada waxaa loo shardiyaa asaalatuhaa inay sifadu asal tahay ee sifo caarida ah inayna noqonin waa kow wa cadamu qabuulihaa iyo inayna aqbalaynin ataa'ata inayna aqbalaynin sifada laba shardi baa looga baahan yahay kow inay asal tahay ee caarid ayna ahayn iyo laba inayna ta aqbalin ee bilaa ay bilaata'a noqonayso wa sifati wa shardu sifati sifada waxaa loo shardiyaa asaalatuhaa asalnimo ayaa loo shardiyaa wa cadamu qabuulihaa aqbal la'aanna waa loo shardiyaa ataacata uu aqbalayo fa curyaanun ereyga curyaan ah waa ka qaawan wa armalun iyo ereyga armal ah waa ka baahan armal innagu aadaa unbaan cayn ka dhignaayo carmal baynu nidhaahnaa wa safwaanun iyo ereyga safwaan ah wa arnabun iyo ereyga arnaboo bakayla oo bimacnaa qaasin qaasin looga jeedo waa curyaankiibaa qaasinka loo celinayaa waa mid dhibaataysan wa daliilin looga jeedo armalka ka faqiirka daliil baa looga jeedaa munsarifatun dhammaan waa munsarif dhammaantood munsarif weeye afartuba wa yajuusu waxaa bannaan fii naxwi hindin hinde iyo ka lamidka saddexda xaraf hadduu ka badnaan waayo dhexdana ka reebmo isagoo bilaato ah wajhaani laba weji baa bannaan in la sarfiyo oo la tanwiiniyo oo la yidhaha jaa'ad hindun iyo in sarfigii iyo tawiinta loo daayo godaal qura la siiyo o la yidhaha jaa'at hindu wa yejuusu waxaa bannaan fii naxwi hinda hinde iyo ka la midka ah wejhaani laba weji ayaa bannaan bikhilaafi zaynab zaynabse way khilaafsan tahay oo laba weji ma bannaana iyada iyadoo bilaato ah saddexdii xaraf bay ka badnaatay waa maa laa yansarifuun wa saqara saqarina way khilaafsan tahay oo ereyga saqara ah waa maa laa yansarif iyadoo saddexdii xaraf ah sababtuna wasadkay ka xarakaysan tahay iyo wa balkh ereyga balkhun a ah, waa maa laa yansarif balkhun ah sababtuna saddexdii xaraf way tahaye magacana cajami laga keenay oo aan ahayn dee aan asal ahayn carabiga aan asal ku ahayn wa ka cumaro oo kale weeye cinda tamiimin ree tamiim agtooda cumar waa maa laa yansarif waka ka cumaro cumar oo kale weeye cinda tamiimin iyo baabu xadaami xadaami baabkee waka ka cumaro cumar waxa la mida cinda tamiimin reer tamiim agtooda baabu xadaami ayaa la mida cumar waxaynu nidhi cadli baa ku dhacay oo waa maalaayansarif oo caamir baa laga keenay haddaba ereyga xadaami lafteedana xaadima baa laga keenay oo waa maalaayansarif siday ree tamiim qabaan waa haddii xadaami aan ra' lagu dhammaynin sida safaari oo kale aan laga dhigin wa ka cumaro cumar waxaa la mida cinda tamiimin ree tamiim agtooda baabu xadaami baabka xadaami ayaa la mida in lam yukhtam haddaan lagu gebagebayn biraa'in ra' haddaan lagu gebagebayn ka safaari oo kale weeyi xadaami waa maalaayansarif ree tamiim siday qabaan qowlka xoogga badanina maa laa yansarif kama dhigaye munsarif buu ka dhi mebni buu ka dhigayaa oo waa mebni baa la leeyahay in lam yukhtan biraa'in ka safaari oo kale weeyi haddii safaari oo kale uu noqdo oo ra'daa lagu dhammeeyo maa laa yansarif maahae waa iska mebni wa amsi ereyga amsiya oo kale weeye oo limucayanin u sugnaaday mid la cayimay amsi oo wax la garanaya waa shalaydii kuugu dhoweyd laakiin amsi haddii maalin tegay uun looga jeedo oo maalinkaa tegey maalin la garanayaba uuna ahayn munsarif bay noqon maalaa yansarif waxay noqonaysaa maalin la garanayo marka looga jeedo limucayanin in kaana hadduu yahay marfuucan mid la rafcinayo dahaba amsu bimaa fiihi bay odhan jireen shalay wixii ku jirayba way la tagtay waa in kaana marfuucan haddii la rafcinayo amsida oo amsu ay tahay oo ay godan tahay haddaba haddii aan la rafcinaynin oo amsi la nasbinayo ama la jerayo mebni baa iyada loo qaatay xilliga rafcahana maalaayansarif baa loo qaatay wa bacduhum culimmada qaarkood lam yashtarid mayna shardiyin fiihimaa labadan dhexdooda wax halkaa ma fiihimaa buu yidhi mise fiihaa buu yidhi fiihimaa waxay u noqonaysaa xadaamidii aynu nidhi yaan ra' lagu gebagebaynin iyo amsidii aynu nidhi waa inay eh, marfuuc tahay wa bacduhum qaarkood lam yashtarid ma shardiyin fiihimaa labadan dhexdooda midnaba waxba uma shardiyin oo muطlaq buu ka dhigay wa saxaru lafdiga saxaru a weeyi cinda aljamiici sida laysku waafaqsan yahay in kaana hadduu yahay darfan daraf mucayanan la cayimay maalin la garanayo suxuurteeda hadduu yahay ereyga saxaru waa maa laa yansarif iyaduna layskuma khilaafsana iyada maalin la garanayo suxuurteeda laakiin haddii aan la geranayn maalinta waa kii aayadda qur'aanka ahayd ilaahay uu ku lahaa fanaj bisaxarin bisaxarin waa la tawiiniyey aayadda qur'aanka ah waayo suxuur gaara looma jeedo dee haddii suxuur gaara loo jeedo tawiinta waa laga ilaalinayaa alaslu waxa asalu ah filismi ismiga waxa asalu ah ismigii almucrabi la icraabayey bilxarakaati xarakooyinka la icraabayey asarfu sarfiga ayaa asal u ah ismiga mucrabka ah ee xarakada la icraabayo sarfi baa asal u ah waa in la sarfiya oo la tanwiiniyaa wa innamaa yakhruju wuu ka baxayaa can daalika kaa alasli ee asalka ah idaa wujida fiihi marka laga helo wowgaa wuu fadxiye goda idaa wujida fiihi marka laga helo dhexdiisa cilataani laba ciladood marka laga helo oo min cilalin cilada ah cilladaha oo tiscin sagaala ow amase waaxidatun mid marka laga helo minhaa cilladaha ka tirsan oo taquumu istaagaysa maqaamahumaa meeshooda waqad jamaca waxa kulmiyey alcilala cilladaha waxa kulmiyey atisca ee sagaalka ah fii beytin waaxidin beyd qudha waxa ku kulmiyey man qaala ninkii yidhi اجمع وزين عادلا أنث بمعرفة ركب وزيد عجمة فالوصف قد كملا اجمع جمعي oo wasin miisaan caadilan adigoo cadaalad ku sugan anis dhadigee bimacrifatin adoo aqoon ku dheehan rakib iska kor doqoniimo oo wasid siyaadso cujmatan cajami falwasfu tilmaanta wanaagsani qad ka mulo way kuu dhammaystirantaye ninkani wuxuu ku leeyahay habeenkii markaad sii seexanaysu gobolku kuu dhaco ijmac maanta waxaad xisaabtanoo waxaad qabatay isku keenoo ururi wasin haddana miisaan oo kafadda saar maxaa khayr ahaa maxaa shar ahaa caadilan adigoo cadaalad samaynayo naftaada aan u eexanaynin anif isdhadigeeyo isxaqir bimacrifatin adigoo aqoon ku dheehan rakib iska kor buu ku yidhi doqoniimo oo wasid ziyaadso cujmatan cajami falwasfu wasfigu qadka mulow ku dhammaystirmay markaa wanaaggii baa ku dhammaystirmay buu ku yidhi ijmac maxaynu uga jeednaa ijmac waxaynu uga jeednaa waa siiqatu muntaha aljumuuc wasin maxaynu uga jeednaa wasnulficil baynu uga jeednaa caadilan maxaynu uga jeednaa cadli anis maxaynu uga jeednaa taaniiska labadiisa qaybood bimacrifatin maxaynu uga jeednaa calamiyo rakib maxaynu uga jeednaa tarkiib zid maxaynu uga jeednaa ziyaadat alif wanuun cujma maxaynu uga jeednaa cajami falwasfuna waa sifadii qad kamulow dhammaystirmay buu yidhi wa haada albeytu beydkani axsanu ka wanaagsan yahay min albeyti beydkiibuu ka wanaagsan yahay alladii beydkii ahbatuhu aan ku soo sugay fi lmuqadimati xagga hore aan ku soo sugay wa huwa isagu libni naxaas gabayaagii sheekhii ibnu naxaas ayuu u sugnaaday wa qad mahaltuhaa waxaan ku tusaaleeyey filmuqadimati matniga yar baan ku tusaaleeyey cala tartiibi siday u kala horreeyeen baan ugu tusaaleeyey wahaa baraaruge ana anigu ashraxuhaa waan sharxayaa calaa haada tartiib tartiibkaasaan u sharxi fa aquulu waxaan leeyahay haddaba ama waxaan ku odhanayaa alcillatu aluulaa cilladda koowaad wasnulficli waa wasnu wasnulficil wa xaqiiqatuhu wasnulficilka xaqiiqadiisu an yakuuna alismu ismigu waa inuu yahay calaa wasnin wasan mid ku dul sugan khaasin u khaas a ah bilficli ficilka ow yakuuna ama waa inuu yahay fii awalihi bilowgiisa hore ziyaadatun ziyaado ka ziyaadati lficli ficilka ziyaadadiisoo kale ah wa huwa isagu musaawin lahu wuu la siman yahay fii wasnihi xagga wasanka way ku siman yihiin falawalu ka hore ka an tusamiya waa inaad ku magacowdo rajula nin qatala waa inaad ku magacowdo bitashdiidi adoo shadaya ow duriba waa inaad ku magacowdo ow naxwahu waxa la midkaa waa inaad ku magacowdo min abniyati maa kii owsaantiisa isagoo ka tirsan lam yusame faaciluhu faacilkiisa aan la magacaabin aw indalaqa ama waa inaad ku magacowdo iyo wa naxwahu waxa la midka ah oo min alafcaali almaadiya ficilada maadi'a almabduu'ati ee lagu bilowday bhamزة الwaصل faina haadihi اlأwsaan wasanadani kuluhaa gebi ahaan khaasatu waxay khaas ku yihiin bilficli ficilka wa haani ka labaad waa midlu axmeda wa yaziid axmed iyo yaziid iyo wayashkur oo kale iyo wa taklib oo kale wa narjis oo kale calaman iyagoo wada calama oo ziyaadada axmedku markay ismiga ku jirtiiyo ficilka dee ficilkay macno leedahay oo hamsuu takallum buu ku tusaa markaad eegto ya yaziid iyo yashkur ku jirta haybay ku tustaa markaad aragto nuunka tada taklib ku jirta mukhaadabbay ku dhacdaa nuunka nerjis ku jira dad naftooda waa weyneynaya ayay ku dhacdaa ama qof mutakallima oo naftiisa weyneynaya alcillatu haaniya cilladda labaad atarkiibu waa tarkiibkii walayse muraadu bihi ka loo jeedaa ma aha idaafati tarkiibka idaafiga ah kamri ilqays oo kale looma jeedo li'anna alidaafata idaafadu taqtadii waxay keensanaysaa alinjiraara jaran bilkasrati kasro lagu jermo idaafadu iyadaaba jer keensatee sabab u noqon maysa maalaansarifnimada falaa takuunu noqon mayso muqtadiyatan mid keensanaysa liljari jer mid keensanaysa bilfadxati fadxa lagu jaro walaa tarkiiba walaa tarkiiba lisnaadi tarkiibka isnaadiga ana looma jeedo kashaaba qarnaahaa oo kale wey dhafoorraday ka caddaatay wa ta'abada sharan oo kale wey shar buu kilkilada gashaday fa innahu min baabi isna waa baabka maxkiga ah oo xarakadiisii horun baa lagu soo xikaayoonayaa walo tarkiiba almasjiya tarkiib masjiya looma jeedo almakhtuuma oo lagu gebagebeeyey biweyhi lagu gebagebeeyey midla sibaweyhi wa camraweyhi liannahu min baabi baabilmebniyi isna baabka mebniga ayuu ku jiraa wa sarfu sarfiga iyo wa cadamuhu la'aantiisa innamaa yuqaalaani waxaa la odhanayaa fi lmucrabi mucrabka wa innama almuraadu waxaa looga jeedaa atarkiibu tarkiibka almasjiyu masjiga ah alladii kaasoo lam yukhtam aan lagu gebagebayn biweyhi aan lagu gebagebayn ka baclabaka oo kale weeye wa xadramowd oo kale weeye wa macdii karibo oo kaleba weeye alcillatu haalisa cilladda saddexaad alcujmatu waa cujmada iyo cajaminimada wahiya iyadu an takuuna alkelimatu kelmaddu waa inay tahay cala alawdaaci wadciyadii alacjamiyati ee cajamiga uu lahaa ka ibraahiima wa ismaaciila wa isxaaqa wa yacquuba sida tusaalayaashaas oo kale wa jamiicu asmaa'i alambiyaa nebiyada asmaadooda oo dhani acjamiyatu waa wada cajami ilaa arbacatan afar mooyaane muxammedun sala allahu calayhi wasalam waa rasuulka iyo wa saalixun iyo wa shucaybun iyo wa huudun salawaatullaahi wa salaamuhu calayhim ajmaciin wa yushtaradu waxaa la shardiyaa liictibaari alcujma cajaminimada marka la qiimaynayo amraani laba amar baa la shardiyaa cajaminimaduba laba amar unbaa la shardiyaa qiimaynteeda axaduhumaa labadaa midkood an takuuna alkelimatu kelmaddu waa inay tahay calaman calam waa inay tahay fii lugati alcajami luqadda cajamiga waa inay ku tahay kamaa mahalnaa saan soo tusaalaynay oo kaleba weeyi falow kaanad hadday ahaato cindahum cajamiga agtooda isma jinsin ismuljinsi hadday tahay uma jacalnaaha aynu ka yeelno calaman calam aynu ka yeelno wajaba waxa waajibaya sarfuhaa in la sarfiyo wadaalika kaasina bian tusamiya waa in lagu magacaabo rajulan nin bilijaamin lijaam baa lagu magacaabay oo xakamo ah ow diibaajin baa lagu magacaabay oo xariir ah ahaani ka labaadna an takuuna waa inay tahay zaa'idatan mid ka badan calaa halaaati axrufin saddex xaraf mid ka badan waa inay tahay falihaadaa kan dartii insarafa waxaa munsarif noqday nuuxun nuux baa munsarif noqday wa luutun luut baa munsarif noqday nuux iyo luut iyagoo cajamiya ayay tanwiinta qaateen saddex xaraf bay ka badnaan waayeen qaala allaahu tacaalaa alle ayaa yidhi ilaa aala luutin luut aalkiisa mooyaane najaynaahum waannu badbaadinnay wa qaala allaahu tacaalaa ilaahay ayaa yidhi innaa annaga ayaa arsalnaa dirnay nuuxa nuux baan dirnay ilaa qowmihi tolkii baannu u dirnay waman zacama ninka sheegta mina naxwiyiina isagoo naxwiyiinta ka mida anna haada nowca noocan yajuusu fiihi inuu bannaan yahay asarfu sarfigu inuu bannaan yahay wa cadamuhu iyo inaan la sarfinin fa laysa ma aha bimusiibin nin asiibay arrintaasi sax ma aha alcilatu araabica cilladda afraad atacriifu waa tacriifkii waalmuraadu bihi ka loo jeedaana tacriifulcalamiyati calamnimo in wax lagu tacriifiyo weeye lianna almudmaraati damiirada walishaaraati iyo ishaarada waalmawsuulaati iyo mawsuulada laa sabiila wax jid-ihi lidukhuuli tacriifihaa tacriifkeega geliddeeda uma aha fii haadalbaabi baabkan ay soo gasho li'annahaa iyadu mebniyaatu waa wada mebniyaad kulluhaa gebi ahaan wa haadaakani baabu icraabin waa baabkii icraabta wa amaa duladaati ereyga adaadka u saaxiibka ah walmudaafu iyo ka mudaafka ah fa ina alisma ismigii idaa kaana markuu yahay hayra munsarifin midan munsarif ahayn uma dakhalatu ay gasho alaadaatu aadaadku uu galo ow udiifa amase la idaafeeyo injara wuu jermi bilkasrati kasre ayuu ku jermi fastaxaala waxa mustaxiil ah iqtidaa'uhumaa labadaasi inay keensadaan aljara jariid bilfadxati fadxa lagu jeraye kasrayba keenayeen waxiina idin haddaba markaa falam yabqa ma soo hadhin ilaa tacriifu alcalamiya calamnimo ku macrifayntii mooye wax kale alcilatu alkhaamisa cilladda shanaad alcadlu waa cadligii wa huwa isagu taxwiilulismi waa in ismiga la wareejiyo min xaalatin xaalad laga wareejiyo ilaa xaalatin ukhraa xaalad kalena loo wareejiyo maca baqaa'il macnaa macnaha baaqi ahaantiisa miciisa macnihii al asliyi ee asalka ahaa wa huwa isagu calaa darbayni laba qaybood ayuu ku dul sugan yahay waaqicin mid dhacaya filmacaarifi macaarifta dhexdooda iyo wa waaqicin mid dhacaya fi sifaati sifooyinka dhexdooda falwaaqicu ka dhacaya filmacaarifi macaariftu ya'tii wuxuu ku imani calaa wasnayni laba wasan axaduhumaa midkood fucalu waa wasanka fucala wadaalika kaasi filmudakeri waa labka dhexdiisa wa cadluhu waxaa laga soo wareejiyey can faacilin ka cumaro oo kaleba weeye caamir baa laga keenay wa zufaro oo kaleba weeye zaafir baa laga keenay wa zuxalo oo kaleba weeye zaaxil baa laga keenay wa jumaca oo kaleba wa jumaxa oo kaleba weeye jaamix baa laga keenay wa thaaniika labaadna facaali waa wasanka facaali ah wa daalika kaasi filmu'anasi waa dhadiga dhexdiisa wa cadluhu waxaa laga soo cadliyey can faacilatin naxwi xadaami oo kaleba weeye inan baa la odhan jiray xaadime baa laga keenay xaadima wa qataami oo kaleba weeye qaatima baa laga keenay wa raqaashi oo kaleba weeye raaqisha baa laga keenay wadaalika kaasi waa fii luqati tamiimin ree tamiim luqadoodii khaasatan oo qura fa ama alxijaaziyuuna xijaaziyiintu fa yebnuunahu waxay ku binaynayaan cala alkasri kasray ku binaynayaan qaala shaaciru gabayaa ayaa gabay tigiyoo wuxuu yidhi تاركة تدل لها قطام رضينا بالتحية والسلام أتاركة مid ka tegaysa ma tahay تadللhaa تadللka iyo تadللka صifada loo yaqaano qaطaami inanta qaطaami ihi horta qaطaami تadللka ma iska daynaysaa talow ereyga تadللka a waxa loo yaqaanaa waa صifo ay dhadigu leeyihiinoo waxaa la yidhah waxay doonayaan bay diiday yidhaahdeen waxa weeye dhadiga oo dhan ayaa la yidhaahdaa sifadaa way leeyihiin soomaaliduna dumarka araweelaa kula talisay bay yidhaahdeen araweelo ayaa kula talisaoo ku tidhi dumaro waxaad doonaysiin diiday dhaha carabigana waxaa la yidhaha tadallul baa la yidhaahdaayo waxay doonayaan ayay diideen afka waan diidnay bay ka odhanayaan wayna rabaan wuxuu idhi ataarikatun ma ka tegaysaa oo ma iska daynaysaa tadallulahaa tadallulka ma iska daynaysaa qadaami inanta qadaami la yidhaahdaa waxaanay doonaysa ay diiday leedahay ma iska dayni talow radiinaa waxaanu ku qanacnay bitaxiyati salaanta ayaanu ku qanacnay iyo wa salaami salaanta eh maxalu shaahidku waxa weeye ereyga qadaami waa mubtade halkii marfuucun bidama laga odhan lahaa mebniyun bilkasra baa laga yidhi wa qaala aakhar mid kale ayaa gabay tiriyo wuxuu yidhi idaa qaalaad xadaami fasandiquuhaa fa ina alqowla maa qaalaad xadaami idaa qaalat markay tidhaa xadaami inanta xadaami'ihi war markay tidhaa fasadiquuha iska rumaysta fa ina alqowla warka dhabti ihi maaka weeyaan qaalat ay tidhi xadaami inanta xadaami'i ereyga xadaami'ihi laba jeer buu gebayga ku jiraa labada jeerba waa faacil halkii laga godi lahaa ayaa laga halkii laga godi lahaabaa laga kasriyey waa binihii uu inoo sheegaya xijaaziyiintu ay qaateen fa in kaana hadduu yahay aakhiruhu aakhirkiisu raa'an hadduu yahay ka safaariba weeyi waa ismun limaa'in ceel abaa safaari la yidhaah wa xadaari oo kaleba weeyi waa likowkabin xidig baa la yidhaah wa wabaari weeyi liqabiilatin qabiiluu u ahaaday fa agharuhum badankood yuwaafiqu wuxuu waafaqayaa alxijaaziyiina xijaaziyiinta calaa binaa'ihi binayntiisa cala alkasri kasre uu ku binaynayo wa minhum waxaa ka tirsan man laa yuwaafiquhum cidan waafaqaynin bal yeltazimu laazimaya alicraaba icraabkii wa manca sarfi iyo sarfi la'aantii wa mima ikhtalafa wa mimaa kii waxa ka tirsan ikhtalafa fiihi ay isku khilaafeen atamiimiyuuna tamiimiyiintu aydane amsi ereyga amsiyabaa ka mida alladii kaasoo uriidda bihi looga jeedo alyowmu maalin baa looga jeedaa alladii maalinka oo qabla yowmika maalintaadan ka horreeyey fa akharuhum badankood yemnacuhu wuxuu diidayaa min asarfi sarfin ayuu diidayaa in kaana haddii uu yahay fii mawdici rafcin mid meel rafco yaalla calaa annahu isaga oo macduulun laga cadliyey can ilamsi amsi alwadata ayaa laga cadliyey fa yaquulu wuxuu odhan madaa amsu shalaydii way tagtay bimaa fiihi wixii ku jiray way la tagtay wayebniihi wuxuu ku binaynayaa cala alkasri kasre ayuu ku binayn fi nasbi nasbaha iyo weljarri jarka dhexdiisa calaa annahu isagu mutadaminun inuu sito macna alalifi walaam alif iyo laam inuu macnahoogii sito oo shabah macnawihi uu ku dhacay fa yaquulu wuxuu odhan ictakaftu amsi shalay ayaan ictikaafay wamaa ra'aytuhu maanan arag mud amsi shalay laga bilaabo wa bacduhum qaarkood yucribuhu wuu icraabi icraaba maa laa yansarif maa laa yansarifka sida la icraabo muطlaqankii oon la kala qaadaynin waqad dakartu daalika arrinkaa waxaan ku soo sheegay fii sadri haada sharxi sharaxan bilowgiisii hore kitaabka markaynu bilownay ayaan mas'alada ka soo hadallay wa amaa saxaru ereyga a fa jamiiculcarabi carab oo dhani tamnacuhu way diidaysaa min asarfi in la sarfiyo ayay u diidaysaa bishardayni laba shardi bayna ugu diidaysaa axaduhumaa midkood an yakuuna waa inuu yahay darfan daraf waa inuu yahay wa haani ka labaadna an yakuuna waa inuu yahay min yowmin maalin xaggii mucayanin la cayimay ka ka qowlkaagoo kaleba weeye ji'tuka waan kuu imid yowmaaljumuca maalintii jumcaha saxara suxuurtii baan kuu imid li'annahu isagu xiina idin marka ah macduulun waxaa laga soo cadliyey canisaxar baa laga soo cadliyey kamaa qaddara siday qadareen atamiimiyuuna tamiimiyiintu amsi siday ku qadareen macduulan in laga soo cadliyey cani ilamsi fa in kaana hadduu yahay saxara suxuur lafdiga saxarihi hayra yowmin maalin hayrkii mucayanin aan la cayimin halkaa hayra ra'da inuu kordhigay ahayd ra'da wuu iga so sax weeyi sidan baaba loo dayn karaa fa in kaana hadduu yahay saxara hayri yowmin maalin hayrkii suxuurtii maalinkaasoo mucayanin la cayimay insarafa uu iska sarfoomi ka qowlihi tacaalaa najaynaahum bisaxarin waxaanu badbaadinay suxuur walwaaqicu ka gelaya ee dhacaya fi sifaati sifooyinka dhexdooduna darbaani waa laba qaybood waaqicun mid dhacay fi lcadadi cadadka dhexdiisa iyo wa waaqicun mid dhacaya fii hayrihi cadadka hayrkii falwaaqicu ka dhacaya fii fi lcadadi cadadka ya'tii wuu iman calaa siiqatayni laba siiqo waa fucaala siiqada ah iyo wa mafcal siiqada ah wadaalika kaasi filwaaxidi waa kowda wal iyo afarta wamaa baynahumaa iyo waxa u dhaxeeya taquulu waxaad odhan uxaaddo kelikeli wa mawxad kelikeli wa sunaa'a laba laba wa mathnaa laba laba wa hulaaso saddex saddex wa methla saddex saddex wa rubaaca afar afar wa marbac afar afar qaala albukhaariyu wuxuu yidhi bukhaari raximahu allaahu tacaala laa tatajaawazu lcarabu carabi ma gudubto alarbacata arbacada ma gudubto fa haadihi alalfaadu alfaadan athamaaniyatu ee siddeedda ah macduulatun waxaa laga soo cadliyey can alfaadilcadadi alfaadulcadadka alarbacati ee afarta ah mukararatan iyadoo la celceliyey siddeed waxay tahay labada wasan wasanka mafcal ah waa afar wasanka fucaalana waa afar sideed bay isku noqonaysaa markaa ilan kow ilaa afar baa mafcal mar lagu keenaya marna fucaalo lagu keenaya lianna uxaado lafdiga uxaado ah macnaahu macnihiisu waaxidun waaxidun weeye wa hunaa'a lafdiga hunaa'a ah macnaahu macnihiisu isnaani isnaani weeye wa kadaa kan waxaa la mida albaaqii inta soo hadhay qaala allaahu tacaalaa alle ayaa yidhi ulii ajnixatin baalal bay u saaxiib yihiin baalalka oo mathnaa labalaba ah wa hulaaa saddex saddexa wa rubaaca ah farafara waa mathnaa hulaaa rubaaca fa mathnaa lafdiga mathnaa ah iyo wamaa bacdahu ka ka dambeeyaa sifatun wuxuu sifo u yahay liajnixatin ayuu sifo u yahay walmacnaa macnuhu waxa weeye wallaahu aclamu ilaahay baa og e ulii ajnixatin baalal buu u saaxiib yihiin baalalka oo inayni inayni labalaba ah wa alaaثatin alaaثatin saddex saddexa wa arbacatin arbacatin afar afara wa amaa qowluhu salى اllahu عalayhi wasalam rasuulka qowlkiisa uu yidhi salaatuleyli salaatuleylku mahnaa mahnaa labalaba weeye fa mahnaa lafdiga mahnaa athaanii ee labaad lita'kiidi ta'kiid buu u sugnaaday laa liifaadati takraari takraar faa'iidayntii uma aha li'anna daalika kaasi xaasilun wuxuu ku xasilay bilaweli ka hore ayuu ku xasilay walwaaqicu waxa ka dhacaya fii hayrilcadadi cadadka hayrkii ukharu'a lafdiga ukharu'a wadaalika kaasi naxwu qowlika waa qowlkaaga oo kale marartu waxaan soo maray biniswatin dumar dumarka oo ukharo kale li'annahaa iyadu jamcuulukhraa alukhraa oo la jamciyey weeye wa ukhraana unhaa aakhar aakhar dhadigiisii weeye alaa taraa war miyaadan ogayn ama arkayn annaka adigu taquulu inaad odhan jaa'anii waxa ii yimid rajulun aakharu nin kale wa mra'atun ukhraa iyo gabadh kale waalqaacidatu qaacidadu waxa weeye anna kulla fuclaa fuclaa kaste mu'anasatan mu'anasatan oo dhadiga ah anna anna kulla fuclaa fuclaa kaste oo mu'anasata afcal afcal dhadigiisa ah laa tustacmalu hiya iyada lama isticmaalo waa fuclaaga walaa jamcuhaa jamceegana lama isticmaalo ilaa bilalifi walaam inay al sitaan mooyaane ow bilidaafati ama inay idaafo sitaan mooyaane kalkubraa mufrad markay tahay albaad ku dare alkubraa wasuqraa waalkubari waasugari qaala allaahu tacaala ilaahay baa yidhi innahaa laixdalkubari innahaa iyadu laixdalkubari kuwa waaweyn mid ka mida weeye alkubar al hadda sitaa walaa yejuusu ma bannaana an taquula inaad tidhaahdo suqraa ereyga suqraa ah inaad sidaa bilaa al ugu dhawaaqdiyo bilaa idaafo walaa kubraa inaad tidhaa walaa kubar inaad tidhaa walaa suqar inaad tidhaa ma bannaana walihaadaa sidaa darteed laxanu way ku gef xugmiyeen alcaruudiyiina cilmiga caruudka qolada ka warranta fii qowlihim hadalkooga ay yidhaahdeen faasilatun kubraa maxaa laga rabay al inay qaadato ilan kubraa oo bilaa ala lama isticmaalo ama bilaa idaafe eh wa faasilatun suqraa way khaldameen baa la yidhi ereyga suqraa inay al ku daraan bay ahayd isagoo al wata alfaasila asuqraa inay yidhaahdeen wallaxanu waxa kaley ku gaf xugmiyeen abaanuwaas gabayaagii la odhan jiray fii qowlihi qowlkiisii iyo gabaygiisii ayay u arkeen inuu khaldanaa ama uu gafay bay u arkeen wuxuu yidhi gabay intuu tiriyey كأن صغرى وكبرى من فقاقعها حصباء دور على أرض من الذهب كأن صغرى waxaad moodaaba teeda yaryar waxabad moodaaba buu yidhi wa kubraa iyo teeda waaweyn oo min faqaaqicihaa faqaaqicdeedii ah faqaaqicda waxaa loo yaqaanaa ee khamraan filayaa inuu gabayga kaga warramayey wuxuu u jeedaa markaa faqaaqicda waxaa loo yaqaanaa marka biyaha la shubo oo kale sida qooshku markuu faxayo oo kale fudhfudhka yaray biyuhu sameeya xoor aburka yar ee sidaa iskugu xidhmo ee dul jooga kaa ayaa faqaaqic loo yaqaanaa ereyga faqaaqica kolka laba riwaayo ayaa ku soo aroortay qolo fawaaqic bay yidhaahdeen fawaaqic qolona faqaaqic bay yidhahdeen labada riwaayaba way jirtaa waa isku macno uun waa abur aburka yar ama fudhfudhka eh, yar ee dul jooga weeye wuxuu idhi ka-anna suqraa teedii yaryarayd waa fudhfudhkii yaryaraa wa kubraa iyo teedii waaweynayd oo min faqaaqicihaa xoorkaa yar ee bi'en xidhan ah waxaabad moodaaba buu yidhi xasbaa'u durin jawhar baabad moodaaba buu yidhi ciiddeedii ama qururuxeegii qururux yaroo jawhar laga sameeyey baad mooddaa oo calaa ardin dhul la duldhigay mina dahabi dahab ka samaysan dhul goglanoo gebigiisuba dahaba jawhar yaroo lagu dul daadiyey ayaabad mooddaaba buu yidhi gabayaagu markuu ka warramayey taa gabayaagu wuu khaldamay ereyga suqraa iyo ereyga kubraa isagoo al iyo idaafatoona aan u yeelin ayuu isticmaalay inuu khaldamay baa la sheegay markaa fa kaana alqiyaasu qiyaasku wuxuu ahaa an yuqaala in la yidhaha al ukharu in la yidhaah walaakinahum cadaluu way cadliyeen can daalika alisticmaal isticmaalkaa asha ayay ka cadliyeen fa qaaluu waxay yidhaahdeen ukharu ayay yidhaahdeen kamaa cadala tamiimiyuun ree tamiimiba siday u cadliyeen ereyga alamsa ah can ilamsi ay uga soo cadliyeen wa kamaa cadala siday u cadliyeen jamiiculcarabi caraboo dhani saxaro lafdiga ah can isaxari ay uga cadliyeen qaala allaahu tacaala ilaahay baa yidhi fa ciddatun tiro ayaa laga rabaa oo min ayaamin maalmo ah ukhara kale ereygaa ukhara alcilaةu saadisa cilada lixaad alwasfu waa sifada ka axmar oo kaleba weeyi wa afdal oo kaleba weeyi wa sakraan oo kaleba weeyi wa khadbaan oo kaleba weeyi axmar iyo afdal waa sifo iyo wasnulficil sakraan iyo khadbaan waa sifo iyo ziyaadat alif wa nuun wa yushtaradu waxaa la shardiyaa liictibaarihi qiimayntiisana amraani laba amar ayaa loo shardiyaa axaduhumaa labada amar midkood alasaalatu waa asaalo labada amar midkood waa asaalo oo inay asal yihiin weeye falow kaanat ilkelimatu kelmaddu hadday tahay fil asli asalkii isman magac hadday tahay uma dara'ad lahaa ay ku soo derrido alwasfiyatu sifanimadu ay ku soo derrido lam yuctada bihaa lama tirsanayo wadaalika kaasoo kalow la mid noqonayaa kamaa idaa akhrajta markaad saarto safwaanan ereyga safwaan ah iyo wa arnaban ereyga arnab ah can macnaahumaa macnahoogii alasliyi ee asalka ahaa safwaan dhagax suubaana buu ahaan jiray arnabna waxaa xayawaankan la yaqaanee bakaylahaa buu ahaan jiray wa huwa isagu alxajaru alamlas waa dhagaxa suubaanka ah iyo walxayawaanu noolaha almacruufu la yaqaan oo wastacmaltahumaa aad u isticmaasho bimacnaa qaasin mid adag safwaankii baad mid adag uga jeeddaa wa deliilin iyo mid dullaysan deliilkana waxaad uga jeeddaa arnabkii oo faqulta aad tidhaa haadaakani qalbun waa qalbi safwaanun qallafsan wahaadaakani rajulun waa nin arnabu dulaysan fa innaka adigu tasrifuhumaa waad sarfin licuruudi licuruudilwasfiyati sifada soo derriday ayaad u sarfini fiihimaa dhexdooda ahaani qodobka labaad allaa taqbala waa inayna aqbalin alkelimatu kelmaddu waa inayna aqbalin taa'a ta'niisi ta'da taa'u ta'niiska waa inayna aqbalin falihaadaa sidaa darteed taquulu waxaad odhan marartu waxaan soo maray birajulin nin curyaanin qaawan wa rajulin nin armalin faqiir ah bisarfi waad iska sarfin waa liqowlihim odhaahdooda filmu'anasi dhadiga ay yidhaahdeen curyaanatu mid qaawan wa armalatun iyo mid armala oo carmala bikhilaafi sakraan sakraan wuu khilaafsan yahay iyo wa axmar oo fa inna mu'anasahumaa dhadigoogu sakraa weeye iyo wa xamraa'a bigayri taa'i ta la'aanteed isagoo ah alcillatu saabica cilladda toddobaad aljamcu waa in la jamciyo wa sharduhu waxaana la shardiyaa an yakuuna inuu yahay calaa siiqatin siiqo mid ku dul sugan siiqada oo laa yakuunu calayhaa ayna dusheeda ahayn alaaxaadu mufradiyadu ayna dusheeda ahayn wa huwa nawcaani waa laba nooc mafaacilo ereyga mafaacilo ah ka masaajido oo kaleba weeye wa daraahimo ereyga daraahimo ah wa mafaaciila ereyga mafaaciila ah ka masaabiixa iyo wa dawaawiiso oo kaleba wey iyo misbaaxii alcilatu thaamina cilladda siddeedaad aziyaadatu waa ziyaadada walmuraadu bihaa waxaa looga jeedaa alalifu wannuun waa in lagu siiya azaa'idataani ee ziyaadada ah naxu sakraan oo kale wey ka sikhraansan wa cusmaan oo kale wey ninka cuhmaan la yidhaah alcillatu taasica cilladda sagaalaad ata'niisu waa ta'niiskii wa huwa ta'niisku calaa alaaثati aqsaamin saddex qaybood buu ku dul sugan yahay ta'niisun dhadigayn bilalifi alif lagu dhadigeeyo ka xublaa oo kale weytii uurka lahayd wa saxraa'a oo kale weyti saxaariya meeshii lama lamadegaanka ahaa wa taaniithun iyo dhadigeyn bitaa'ita lagu dhadigeeyo ka dalxata oo kale weeye wa xamsata oo kale weeye wa taaniithun iyo dhadigayn bilmacnaa macnaha laga dhadigeeyo ka zaynab oo kale weeye wa sucaada oo kale weeye wa taaniisulawal wa ta'hiiruulaweli ka hore raadkiisu minhaa xaggeega fii manci sarfi sarfinta mincinteeda uu raadaynaya laasimun waa joogta mutlaqan lama kala qaaday hadduu ta'ba wato oo dalxata oo kaleba u xamsate isaga inuu maalansarif ka dhigaa waa waa muطlaqan waa min hayri shardin wax loo shardiyayaa ma jiro kamaa sayati sida iman doona wa ta'hiiru haani haaniga dhadigayntiisa mashruudun waxaa loo shardiyaa bilcalamiyati calamnimaa loo shardiyaa zaynab oo kale inuu calam yahay saddex baynu culima u qaybinnay ta'niisun bilif baynu ihi waa ka koobaad ta'niisun bita waa ka labaad tacniisun bilmacnaa waa ka saddexaad kolka wuxuu ina yidhi haddaba ka koobaad oo alifka ah wa ta'hiiruulaweli ka koobaad waa alifu tacniiska alifka marka lagu dhadigaynayo oo minhaa iyada ka tirsan fii manci sarfi laazimun muطlaqan mar kasta alifku ereyga maalaansarif buu ka dhigaa waa min hayri shardin kamaa sayaatii wa ta'hiiru haani haaniga ta'hiirkiisana waa ta'hiirun bitaaka ta'da sita mashruudun waxaa loo shardiyaa bilcaalamiyati calam inuu yahay faatima waxay maalahaynsarif ereyga ka dhigi markuu ereygani calam yahay kamaa sayaati wa taahiiru haalii ka haalidka ah ee macnaha dhadiga ka ah taahiirkiisu waa ka taahiiri haani haaniga taahiirkiisao calam baa loo shardiyi walaakinahu isagu taaratan mar yu'ahiru wuu raadayn wujuuba manci sarfi sarfiga mancintiisa waajibinteeda wa taaratan marna yu'ahiru wuxuu u raadayni jawaazahu jawaasnimo iyo banaani fal awaluka koowaad ee waajibka ka dhigaya mashruudun waxaa loo shardiyaa biwujuudi waaxidin mid inuu jiro oo min alaaati umuurin saddex arimood ka tirsan saddex arimood midkood waa in la helo wa hiya ima ziyaada waa inuu ka badan yahay calaa alaaati axrufin saddex xaraf ka sucaad iyo wa zaynab oo kaleba weeyi wa ima taxarukulwasad bartanka waa inuu ka xarakaysay ee ka saqara iyo wallada oo kaleba weeyi wa ima alcujmatu waa in cajami laga keenay kaxamaad iyo wa juura iyo wa xims iyo wa balkh oo kaleba weeyi waa magaalooyin qayin badani wa haani ka labaadna fii maa caddaa daalika kaa wixii ka soo hadhay wey waa markuu jawaaska u taciirinayo ka iyo wa dacdo iyo wa jumlo oo kale weeye fa haadihi tan yajuusu fiihaa waxaa bannaan asarfu in la sarfiyo la tanwiiniyo wa cadamuhu iyo in sarfiga laga daayo waqad ijtamaca waxa kulmay alamraani labadii amar baa kulmay fii qowli shaaciri gabayaaga qowlkiisayna ku kulmeen nin gabayaa'a gabay tiriyo wuxuu yidhi lam tatalafac bifadli mi'sarihaa dacd walam tusqa dacdu fi اlculabi lam tatalafac mayn xidhannin oo iskumay duuduubin bifadli mi'sarihaa hoosguntigeega inta dheeraadka ka ah intaa iskumay duuduubin dacdun inanta dacdo la yidhaah inanta dacdi'ihi hoosguntigeegaa wax ka dheeray xidhantay ma jirto waa nolol basiiday ku nooshahay weeye walam tusqa lagama waraabinin dacdu inanta dacdu la yidhaahdana fil culabi culbooyinka iyo weelka ama maxaanku idhaahdaa awal hore dhiilka ayaa ugu dhadhowaan jiray haddana waynu ognahoo caagadaha la yidhaahdaa caagadaha culab inantaa wax culab ah laguma waraabinin oo dhiil wax laguma siinin hadday wax cabbayso waa inay gacmahayga ku cabtaa waxaan doonayaa gabaygan dacdun wuu tasriifiyey maa munsarif buu ka dhigay dacduda kalena maa laayansarif buu ka dhigay fa haadihi tani jamiicu alcilali waa cilladaha dhammaantood walaqad ataynaa waynu u nimid calaa sharxihaa sharxeega sharxan sharxan sharaxno yaliiqu u cunama bi haada almukhtasari mukhtasarkan sharax ayarna waan la nimid uma aclam waxaad ogaataa annahaa iyadu calaa alaaثati aqsaamin saddex qaybood inay tahay alawalu ka koobaad maa yu'ahiru waa mid raadaynaya waxdahu kelidii walaa yaxtaaju uma baahna ila ndimaami cilatin ukhraa cillad kale inay ku soo biirto ereyba keligii cillo maalansanif ereyga ka dhigoon cillo labaadba u baahnayn wa huwa shay-aani waa laba shay aljamcu waa jamca siiqatu muntahaljumuc lo odhan jiray wa alifa atanii iyo labada alif alifu taaniiska ah wa haaniika labaadna maa yu'ahiru waa mid raadaynaya bishardi wujuudi alcalamiya calam inuu joogo shardin la shardinayo wa huwa alaaثatu ashyaa waa saddex shay ataaniisu taaniiska bigayri lalifi alif gayrkeed lagu taaniisinayo wa tarkiibu iyo tarkiibka walcujmatu iyo cajaminimada naxu faadimata oo kale weeye wa zaynabo oo kale weeye wa macdii oo kale weeye wa ibraahiim oo kale weeye wa min uma sidaa darteed insarafa waxa munsarif noqday sinjatun ereyga sinjatun ihi munsarif ayuu iska noqday wa in kaana haba ahaado mu'anahan mid la dhadigeeyeyba ha ahaado ereyga sinjatun waa miisaanka waana la carabi gareeyey e ereyga sinjatun oo miisaan ihi munsarif buu iska noqday wa in kaana mu'anahan dhadigba ha ahaado acjamiyan cajamiya waayo dee shardigii baa laga waayey hadda aynu haynay ayaa laga waayey wa in kaana acjamiyan wa sawlajaanna waa la sarfiyey ereyga sawlajaan ah sawlajaan waxa weeye bakooradda ayaa loo isticmaalaa sawlajaan bakooradda sawlajaan oo kale marka la leeyahay iyaduna waa munsarif wa in kaana haba ahaado acjamiyan cajami daa ziyaadatin ziyaado u saaxiiba haddana waa layska sarfiyey waa cajami ziyaadole dee calamnimadii baa laga waayey wa muslimatunna waa la sarfiyey dhadig way tahay iyadana wain kaana haba ahaado mu'anahan mu'anas wasfan wasfi ah waa lintifaaci ilcalamiyati calamnimada waayiddeeda fiihinna kuwaa dhexdooda laga waaye sinjatun waxaa laga waaya calamnimo sawlajaan waxaa laga waaya calamnimo muslimana waxaa laga waaya calamnimo ahaaliثuka saddexaad maa yu'ahiru waa mid raadaynaya bishardi wujuud aad axadi amrayni laba amar midkood joogidooda ayuu ku raadayn alcalamiyatu waa calamnimada awilwasfiyatu ama sifanimada wa huwa kaasi alaaatun waa saddex aydane alcadlu waa cadligii cadliga ama calan baa raaca ama sifo walwasnu waa wasankii wasniga ama sifaa raacda ama cadli wa ziyaadatu waa ziyaadadii ziyaadada ama cadli baa raaca ama sifo mihaalu taahiirihaa ta'hiirkeega iyo raadaynteeda tusaalaheegu maca alcalamiyati calamiyada maceega ay raadaynayso waxaa ka mida cumaru iyo wa axmedu iyo wa salmaanu cumar iyo axmed iyo salmaan wa mihaalu taahiiriha cumar haddaba waa calam iyo cadli axmedna waa calam iyo wasnulficil salmaanna waa calam iyo ziyaadatu alif wa nuun wa mihaalu taahiirihaa raadaynteeda tusaalaheega maca sifa sifada maceega ay raadaynaysaa waa hulaaa hulaahu weeyi wa axmaru weeyi wa sakraanu weeyi in shaa allahu tacaala cashirkeenni halkaa ayuu inoogu joogayaa wallaahu subxaanahu tacaala aclaa w aclam